bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlmuؤlif xafidah اllah taعalى alاkhtiصاaص waxaan ku dhex jirnay kitaabkii qawaacid اlcilal waqara'n الtarjiix oo ku saabsanay cilmiga xadiidka Eh, waxaan kusoo jirnay qaraa-inta ee eh, ku saabsan cilalka lagu ogaado cillada xadiidka qaraa-inta lagu ogaado ayuu ka soo hadlayay musanifka eh, weliba waxaan ku jirnay qaraa-inta caamka ah alqaraa'in alcaama waxaan ka soo qaadanay alcadad mararka qaar cadadka waxaa lagu rajaxaa oo haddii cadad min alxufaad ay xadiidka si u wariyaan qofna uu si kale u wariyo ama ziyaado uu ku daro ama uu khilaafo cadadkaas riwaayadooda la rajaxaa raawiga halka ah riwaayadiisana ama shuduud ayaay noqonaysay hadduu yahay raawi maqbuula mukhaalafadaas iyo wixii la xiriirayna waa ka soo hadalnay waa soo marnay oo ziyaadaatu thiqaad ay ka mid ahaayeen kabacdi qariinada labaad oo aan soo marnay waxay ahayd qariinatu lxifdi mararka qaarna yaa xifdi badan laba raawi markay iskhilaafaan akharuhumaa xifdan labadooda kan xagga xifdiga ku badan riwaayadiisa ayaa la rajaxaa oo tan kale laga rajaxaa hadda marka qariinadii saddexaad waayo qariinadan <clears throat> waxayna ku saabsan tahay alikhtisaas mararka qaar waxaa la rajaxayaa riwaayaadka iskhilaafsan ikhtisaasaa wax lagu rajaxaa marka oo raawigaani inuu yacni sheekha uu wax ka warinayo inuu ikhtisaas uu ku leeyahay ikhtisaasku marka waa noocyo badan yahay isaga laftiisa taasuu marka uu ka hadlaa marka wuxuu leeyahay wa haadihi tan oo ikhtisaaska ah min ahami alqaraa'ini alatii buniya calayha cilmu lcilal wuxuu leeyahay waa qaraa-inta yani wahaadihii ikhtisaaskani min ahami alqaraa'ini qaraa'inta inta kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay alatii buniya calayha cilmu lcilal cilmulcilalka lagu dhisay fi tarjiixi kuna saabsan rajaxaadda bayna aruwaati almukhtalifiina ruwaadda iskhilaafsan la kala rajaxo calaa shuyuukhihim اlmukiriin shuyuukhdooda mukiriinta ana ay isku khilaafeen waqad ihtama culamaau lxadiidi culamaau lxadiid waxay ihtimaam siiyeen wa cilalihi iyo cilal lxadiidka culimadiisa bimacrifati طabaqaati اlxufaad xufaadda dabaqaadkooda in la garto macrifadeeda wa maraatibi asxaabihim asxaabtooda maraatibtooda faqasama bnu اlmadiniy ibnulmadini <coughs> ibnulmadini waa qaybiyey iyo wanasaa'iyu iyo الnasaa-i asxaaba naaficin ardayda naafic tisca dabaqaatin bay u qaybiyeen sagaal dabaqo maca اkhtilaafihimaa iyagoo isku khilaafsan labadooda ibnulmadiini iyo nasaa-i fii dikri ruwaati kulli dabaqatin dabaqo kastaa ruwaadda ku jirto sheegiddeeday xoogaa isku yar khilkhilaafeen laakiin aslan nin walba naafic waa mukhir waa raawi aada wax u wariyey waa mukhir naafic marka arday badan uu leeyahay ardaydiisii marka dabaqaadaa la geliyey oo masalan dabaqa aluulaa kuwa laga dhigay waa kuwa aada u xifdi badan dabaqada ku xigta dabaqa athaaniya dabaqa athaalitha marka hoos looga dega dabaqa athaalitha inta badan waa ragga yacni ducafada ah ayay noqonayaan hadhow marka haddii naafic laysku khilaafo oo nina mawquuf ahaan xadiid uga wariyay midna marfuuc mid irsaaliyo mid wasliyo waxaa la dhahayaa marka dabaqaadkii ardaydiisa dib loo fiirina haddii dabaqa aluulaa ay si isku raacday dabaqaadka ka hooseeyana ay sii yeeleen dabaqa aluulaa baa la hormarinaa oo laga hormarinaa kuwan kale waa muhiim marka qeybtaani musanifka marka kitaabkan qoray dabaqaat lmukhiriin uu leeyahay kitaabuuba ka qoray oo uu ku magacaabayo dabaqaatu lmukhiriin dadka shuyuukhda aadka axaadiidta faraha badan warisay dabaqaadkooda ayuu risaalo kaloo ka alifay musanifka kitaabkan ibnu rajabna sharxu cilal tirmidi waa ku dheeraaday aad buu uga hadlay yani arrintan ibnu lmadini iyo nasaa-ina waa kuwaan dabaqaadka sheegayaan muslim laftiisa waa leeyahay xataa kitaabka saxiixu muslimka qaabku u samaysan yahay ayaaba iska dabaqaadkan oo kale ah waayo muslim wuxuu sameynaya xadiidka yacni kitaabka ama baabka ee xadiidka ugu axaadiidta ugu horeyso waa kuwa aadka u xifdiga badanuu keenaa kuwa dhexdhexaadkau ku xijiyaa kuwa dambe oo inta badan xadiidkooda xataa uusi sheegin oo naxwahu iyo wax lamida un uga tago waxay u badan yihiin kuwa dacfi iyo wax un lagu sheeg sheegay oo min baabi almutaabacaad iyo ayuu u sheegaa laa min baabi alusuul ayib isaga laftiisaa laga fahmi karaa dabaqaadka alimaamu muslim saxiixiisa qaabka u samaysan yahay marka wuxuu yidhi kamaa qasama anasaa'iyu siduu nasaa-i u qeybiyey asxaaba alacmash acmash isagana waa mukhir sheekh arday badan leh ardaydiisuu kala qeybiyey sabca dabaqaatin toddoba dabaquu ka dhigay wa hada alikhtisaasu ikhtisaaskan qariinadan ikhtisaaska yacuudu wuxuu u laabanayaa ilaa ciddati qaraa-ina qaraa-in badanuu u laabana xaggooda minhaa waxaa ka mid a quwat lxifdi ikhtisaasku mar wuxuu noqonaa raawudan zuhri ama acmash ama naafic ardaydiisa yaa u xifdi badan ikhtisaas waa hadhow marka waa ikhtisaas ku saabsan quwat lxifdi aw ilkitaabati ayuu u laabanaa qoridda yaa ka qoray oo waxaa la leeyahay fulaan kitaabowba ka leeyahay hebel sida qundar kitaab ou axaadiidta shucbo iyo oo ugu qortay waqad taqadama dikruhaa waa soo hormaray xifdiga iyo kitaabada horaan usoo marnay wixii ku saabsan ow amase ikhtisaasku wuxuu noqonayaa wuxuu u noqonayaa tuuli lmulaasamati ow ilaa tuuli lmulaasamati ardaygan sheekhu waqti dheer uu laasimay waqidamuhaa yani ow ilaa ow tuuli lmulaasamati buu u noqona ama mi ow tuulu lmulaasamati minhaa dhe waxaa ka mid a tuulu lmulaasamati baa ka mid a mulaasamada uu laasimay ardaygan sheekhiisa dheeraanteeda waqidamuhaa iyo horaanteeda oo maalan ardaygaani sheekhan waa laasimay mulaasamada marka duululmulaasama waxaa ka mid a xadaran wa safaran waa laasimay maba faaruqinba oo waxaa lagu leeyahy fulaan wuxuu laasimay sheekhaas xadaran wa safaran duululmulaasamada waxay keenaya marka ikhtisaas gaar ah hadhow nin aan sidaas u laasimin iyo isaga hadday iskhilaafaan yaa la rajaxaa ninkan maxaa lagu rajaxaa qariinada ikhtisaas ikhtisaaskaas muxuu ku saabsan yahay waa duulu ayuu la gaar noqday wa qidamuhaana waxay tahay shuyuukhdu marna waa da- yaryihiin marna eh, da-dii baa aada ugu sii fogaanaysa ardaygii marka dhallinyaronimadiisa wax ka qaatay iyo ninka maruu siddeetan sano gaaray ninkii wax ka qaatay isku mid maaha nacam ninkan xilligii uu dhallinyarada ahaayo nashaadka badnaayo xifdiga badnaa wax ka qaatay waa laga hormarinaa ninka kale qidamu samaaca iyo marka culuwigana qaybo kamida waayo marka musalaxa iyo laga hadlaayo asaabiq wallaaxiq iyo qidamu samaaca iyo waa masaail marka culuwigana waa ku jiraan ayb ow qaraabatu raawi ama qaraabadii waa nacam raawigani sheekhan qaraaba u leeyahay ninku markuu qaraabo t nooc ikhtisaasa waa iyadana qaraabanimada waxay keenaya inuu u furan yahay asaga mar walba u geli karaa waa la sheeg sheekadooda badan meelo badanay isku arkayaan ninkan laakiin aan qaraabada la ahayn xoogaa waxaa laga yaabaa xalqada un inuu ku arko walidaalika ayaa marka marar badan waxaa loo hormariyaa riwaayaad sidaasoo kale looga hormariyaa xadiidkii hadda eh, abu rukaana abu daawuud oo warinayay riwaayaadkiisa abu rukaana xadiidkiisa eh, ana rukaanata ana abaa rukaana taallaqa albatta qaraabadiisa lafdigaasay wariyeen albatta batiba wax ku furay qaar kalena waxay wariyeen ana abaa rukaanata dallaqa uma rukaanata halaaan saddexuu ku furay marka kuwa dhahaya saddexuu ku furay iyo kuwa dhahaya albatta lafdulbatta ayuu ku furay albatta abu daawuud iyo aimada qaarkood ay rajaxayaan maxaa lagu rajaxay ikhtisaaska oo wuxuu leeyahay dadkan maadaama ninkaani haweentiisa uu furaayo wixii uu ku furay qaraabadiisa iyo dad ajnabi ka ah qaraabada ogaal badan ayaa u ogaal badan soo ma fahmaysaan marka qaraabanimadana marka waa lagu waa lagu ikhtisaasku waa keena wanaxwu dalika iyo wixii la midoo min al asbaab hadhowna de mas'alo fiqi baa ku xirnaanayso albata buu ku furay iyo wuxuu ku furay halaathan buu ku furay halaathan cadad sariixa waayo albatana cadad sariixa ma aha mas'aladii talaaqu halaadkii doodeedii meeshaas marka waa soo gelaysaa lafdigaas marka xadiidka ayb wuxuu yihi marka wanaxwu dalika min alasbaab اlkahiirati wاlihtimaamu bihadihi اlqariinati qariinadan ihtimaam in la siiyo wa macrifatu dabaqaati asxaabi lxufaadi xufaadda ardaydooda dabaqaadkooda oo la garto wa manaasilihim darajadoodoo la garto min shuyuuqihim ay ka joogaan wa maraatibihim la garto fi dabdi xagga dabdiga canhum ay ka dabdiyeen xaggooda yucdi wuxuu siinayaa almara qofka quwatan ayuu siinayaa awood wa malakatan iyo malako fii tacliili lxadiidi xadiidka cilayntiisa ku saabsan iyo watarjiixi iyo tarjiixa cinda alikhtilaafi marka la iskhilaafo duuna kahiiri canaa-in dhib badan la-aantiis ow juhdin ama juhdi badan la-aantiis qad yabdulhu ou bixinaayo man jahila dalika qofka arrintaa ka jaahil ah si fudud baad ciladii u heli kartaa fa idaa rawaa walidalika kutubtan waaweyn marka la akhrisanaayo dabaqaatu dabaqaatu lmukthiriin in la ogaado wax laga fahamsanya waa muhim haddii kale waxaan duruq laga sheekeynayo lasoo kaxeynayo meelay u socdaan qofkii ma garanayo maanta dhan wuxuu moodayaa xadiid lagu soo celcelinayo unbuu isaga malayaa musanifka kitaabka qorayna wuxuu ku celinaya maahane waxbuu rabaa inuu meeshaas ka soo bixiyo bil ishaarati buu u hadlaa marka uu ku hadlaa ishaaro uu ku hadlaa laakiin ishaaradii yaa fahmaayo qofkii culuumtan wax ka yaqaanaa fahmaayo qofka kale waxaaba laga yaabaa inuu ku caajisaba uu yihaa waa maxay axaadiidan tirada badan oo layska soo celinayo halkii xadiidaa la soo celinaa buu leeyahay maanta dhan qofkaa marka yacni wixii dhammaanteed yacni aasaaskeedii ma haayo qofkaasoo kale waxa uu kitaabku u samaysan yahayna ma fahminaad moodaan marka mukhiriinta dabaqaadkooda in la fahmo waa muhim anwaacdan iyo yani ikhtisaasaadkan anwaacdan kala duwan leh iyadan in wax laga fahmo waa muhiim faidaa rawaa jamaacatun jamaaco hadday wariyaan can xaafidin xaafid ay ka wariyaan xaafidka oo lahu asxaabun arday badan leh watafarada raawin raawi ou la gooni noqdo canhu xaafidkaas xaggiisa ou kala gooni noqdo duunahum kuwii kale ka sokay biziyaadatin uu kula gooni noqdo ziyaado ow waj ow wajhin ama waj wajaba tawaqufu can qabuulihaa aqbalitaankeeda horta in laga istaagaa waajib ah lianna tafaruda waaxidin canhu mid la gooni noqoshada uu kala gooni noqonayo bihaa ziyaadadan uu kula gooni noqonayo duunahum ayaga sokadooda maca tawafuri dawaaciihim waxa ugu yeerayana iyadooy badan tahay mutawafir ay tahay cala alakhdi canhu inay ninkaa sheekoodaa ka qaataanna wixii ugu yeerayay ay aada u badan tahay iyo wa jamci xadiidihi xadiidkiisa ururintiisa yaqtadii waxay keenaya arrintaa riibatan shaki tuujibu tawaqufa canha in laga istaago waajibsanayso waajibinayso ibnu xajar annukat calaa kitaab ibni salax saasuu ku yidhi qaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yidhi iclam ogow ana macrifata sixata ana macrifata sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa garashadeeda wa suqmihi ama yacni xadiidka inuu jiran yahay taxsulu min wajhayni laba wej ayay ku xasilaysaa yani xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa laba wej ayaa lagu ogaadaa axadihimaa labada wej midkood ama axaduhumaa midkood macrifatu rijaalihi xadiidka rijaashiisa in la garto macrifatu rijaalihi rijaashiisa in la fahmo wa hiqatihim hiqadooda in la fahmo wa dacfihim iyo dacfigooda in la garto macrifat wamacrifatu hada hayinun in rijaasha la fiiriyo dacfan yani jarxan watacdiilan waa iska fududdahay buu yidhi wamacrifatu hada hayinun waa fududdahay lianna hiqaati maxaa yeeley hiqaadka iyo wducafaa'a ducafada duwinuu waa la tadwiiniyey waa la qoray fii kathiirin min atasaaniif kutub badan oo tasaaniifta ka mida dhexdooda lagu qoray waqad ishtaharad wayna caan baxday bisharxi axwaalihim waxay ku caanbaxday axwaashooda oo la sharxay ee atawaaliifu baa ku caanbaxday waqad ishtaharat atawaaliifu kutubta la alifay baa mashhuur noqotay bisharxi axwaalihim ayay mashhuur ku noqotay kaa waa iska fudud yahay marka xadiidkan inaad fiiriso yacni nin daciifa maa ku jira nin tiqa maa ku jira waa iska taawa waa alwajhu thaani wejka labaad macrifatu maraatib athiqaat dadka hiqaadka laftooda maraatibtooda in la ogaado waa laba derajo qofkan hiqanimadiisa inaa ogaatay dacfigiisa waa sahlan yahay laakiin hiqaadka laftooda farqiga u dhaxeeyo iyo maraatibta ay kala leeyihiin inaad garato iyaduna waa weji labaad ah. macrifatu maraatibi tarjiix in la ogaado wa tarjiixi bacdihim calaa bacdin qaarkood qaarka kale in laga rajaxo inaad yacni ogaanshiyaheeda cinda alikhtilaafi markay iskhilaafaan imaa fi sanadi xagga sanadka ay isku khilaafaan wa imaa fi lwaqfi warafci waqfiga rafciga inay isku khilaafaan wanaxwi dalika kan huwa aladii yaxsulu waa midka xasilaayo min macrifatihi macrifadiisa xaggeeda ay ka xasilaysa wa itqaanihi iyo itqaanintiisa iyo wakahrati mumaarasatihi iyo mumaarasadeeda dheeraanteeda yacnii kaa xaggeeda waxaa ka xasilayo alwuquufu in la dul istaago calaa daqaa'iqi cilali lxadiidi cilalulxadiidka daqaa'iqdiisa in la dul istaagaa ka xasilayso wayastakhdimu culamaau lxadiidi culamaau lxadiid waxay adeegsadaan hadihi lqariinata qariinadan biqowlihim bay ku adeegsadaan mathala fulanun ahbatu ow axfadu fiihi ow kaana yacribu ow kaana yaktubu ow amase laasamahu kahiiran wax badan uu laazimay ayay ku cabiraan iyo wanaxwu dalika wixii la mido mima yadullu waxa tusayo cala atamayuzi inuu yani raawigani u ka tamayuz inuu leeyahay can gayrihi gayrkiis uu ka leeyahay fii shayin shay shayga oo yaqtadii keenaayo taqdiimahu horumarintiisa cinda alikhtilaafi marka la iskhilaafo yani wuxuu leeyahay culamaau lxadiid qariinadan waxay ka cabiraan fulanun ahbatu fulanun axfadu iyo waxyaabaha lamidkan qariinada ikhtisaaska markay sheegayaan fulanun ahbatu fii fulaan ama ahbatu nnaasi fii fulan fulaanun hebel marka laga warinayo ninka ugu sito oo ugu adbatsan waa hebel waxaa laga faa'iidaa waxaa laga faa'iidaa haddii hebelkaas iyo nin kale oo ardayda ka mid oo isna thiqaa ah ay iskhilaafaan hebelkan baa bil ikhtisaaska lagu rajaxaa qaala bnu lqayim alimaam ibnu اlqayim wuxuu yihi fii taqriiri qaacidati hadihi اlqariinati qariinadan qaacidadeeda taqriirinteeda dhexdeeda wuxuu ku yidhi walaa tanaafiya isdiididi ma jirto bayna qowli man qof qowlkii dacafahu daciifiyey raawi iyo wa qowli man qof qowlkii wathaqahu tawfiiqiyey waxaa laga yaabaa raawi in nina hiqa yiraa nina uu daciif yiraa wax tanaafiyana kama dhexeeyo ule isma diidana lianna man wahaqahu qofka towhiiqiyey jamaca wuxuu jamciyey bayna towhiiqihi towhiiqiisa la towhiiqiyey dabcan raawi buu ka soo hadlayay asaga raawigaas baa marka laysku khilaafay nina uu daciifiyey nina towhiiqiyey marka wuxuu leeyahy ninkii towhiiqiyey wuxuu jamciyey bayna towhiiqihi towhiiqintiisa fii hayri zuhriyi oo lagu towhiiqiyo iyo wa tadciifihi daciifintiisa fiihi fi zuhriyi lagu daciifiyo yani raawigan yaa zuhrina waa lagu daciifiyaa gayru zuhrina waa lagu towhiiqiyaa marka ninka towhiiqiyey fii gayri zuhri buu u jeedaa kan tadciifiyeyna fi zuhriyi ba u jeedaa wixii dhammaan marka waa wax gaar ah waana qaraa-in gaar ah wax iska caama maaha waxaan u malaynaa raawiga uu sheegaya sufyaan ibnu xusein inuu yahay ma fiirinin laakiin furuusiyadoo warkan ku leeyahay sufyaan ibnu xusein inuu yahay aan zuhri waa lagu daciifiyaa oo dabaqaadka dambou ku jira ardayda zuhri ama fii gayri zuhri lama haysto marka tanaafi iyo tacaarud male buu leeyahay meeshaas wahaadihi tanina mas'alatun mas'alo waaye gayru mas'alati tacaarudi aljarxi watacdiil waa mas'alo ka duwan jarxi tacdiil iscaariday waa ka duwan tahay wuxuu leeyahay mas'alo waxaa jirta ma ogtahay jarxi tacdiil hadday iscaaridaan ayuhumaa yuqadamu maxaa la yidhaha aljarxu lmufasaru wlaa min min atacdiil lmulaq iyo tacdiil mulaqa iyo jarxi hadday iska hor yimaadaan mufasara jarxi mufasara la hormarinaa wahaakada masaladii ahayd jarxi tacdiil baa iscaariday middaan maba ahan buu leeyahay ee waa raawi jarxi muqayada ku dhacay wixii jarxiga muqayadkaa marka laga reebo inta kalena iqa ah oo marka culimada ninkii daciifiyeyna meeluu u jeedaa ninka tawhiiqiyeyna meel kaleu ka hadlaa labadooda warkooda marka waa la jamcin karaa bal yadunnu wuxuu u malaynayaa buu yidhi qaasiru lcilmi midka cilmigiisu gaaban yahay annahaa hiya inay masaladan tahay tacaarud اljarxi watacdiil fayucaaridu wuxuu ka horkeenayaa qowla man jaraxahu qofkii jarxiyey qowlkiisa biqowli man cadalahu qofka tacdiiliyey qowlkiisau ka horkeenaa wainamaa haadihi tani mas'alat ukhraa mas'alo kale waaye hayruhaa eyrkeed tan heyrkeed wahiya lixtijaaju maxayna tahay mas'aladaas wahiya alixtijaaju birajuli waa qofka in la xujaysto fi ma rawaahu wuxuu ka wariyo can bacdi shuyuuq shuyuuqda qaar wa tarku lixtijaaji ixtijaajka in laga tago bihi isaga la xujaysto bicaynihi gaar ahaantiisa fi ma rawaahu can aakhara ku kale wuxuu ka wariyo wa hada ka ismaaciila bni cayaash oo kale waaye fainahu cinda aimati hada shani aimada shani xadiidka aimadiisa agtooda xujatun waa xujo isaga fi shaamiyiina markuu ka warinayo shaamiyiinta ahli beladihi wagayru xujatin waaye fima rawaahu can اlxijaaziyiina wاlciraaqiyiina marku wuxuu ka wariyo iyo wagayri ahli beladihi halkii nin baa marka jarxi tacdiil baa ku kulmaayo hadduu shaamiyiin ka wariyo ahlu beladihi waa maqbuul hadduu ka wariyo hayru ahli beladihina waa daciif masaladaas oo kale wa milu haadaa kan oo kalena waxaa la mida tadciifu man dacafa qofkii daciifiyey tadciifintiisa qabiisata waa qabiisata bnu cuqba qabiisata bnu cuqba waa raawida fi sufyaan athawriy sufyaan athawri ku daciifiyey waxtaja bihi fii ayrihi fii gayri sufyaanna ku xujaystay kamaa facala abu cabdiraxmaan الnasaa-iyu oo abu cabdiraxmaan innasaa'i qabiisa waa xujaystay goorma sufyaanu thawri hadduusan ka warinaynin hadduu sufyaan ka warinaayana ma xujaysanin ikhtisaaskii waay marka wa haadihi tanina ariiqat lxudaaqi min asxaabi alxadiidi waayuu le dadka aada ugu dhugta leh u dhugta leh dariiqadooda waayo asxaabulxadiidka ka mid a ah. wa hadihi ariiqat lxudaaqi min asxaabi alxadiidi atibaa'i cilalihi xadiidka cilalkiisa dadka daaweeyo oo aibaa'da ku ah dariiqadoodii waay yaxtajuuna bixadiidi shaksi shaksiga xadiidkiisa ay xujaystaan canman huwa macruufun biriwaayati canhu qofka inuu ka wariyaa ay macruuf noqotay lagu yaqaan waa aqbalaya wa bixifdi xadiidihi wa itqaanihi iyo midka lagu gartay xadiidkiisa inuu soo xifdiyo itqaaniyeyna wa mulaasamatihi lahu inuu laasimay lagu gartay waictinaa'ihi bixadiidihi xadiidkiisa inuu aada u daryeelay wa mutaabacati gayrihi lahu hayrkii inay ku mutaabaceeyeen isaga haddii waxyaabahaas oo kale la helo waa qaadanayaan wayatrukuuna xadiidahu xadiidkiisay ka tegayaan nafsahu isaga laftiisa canman uu ka wariyo laysa huwa macahu oo aan isaga marka eh, canman uu ka wariyo laysa huwa macahu isagu markaa yani maciise uunan ahayn bi hadihi lmansilati darajadan uunan kula jirin darajadii hadda lasoo sheegay hadduunan ahayn ma qaadanayaan xadiidkiisa ilaa aakhiri kalaamihi aladii sabaq wa min alamhilati calayha amhilada tusaalaha kan lagu tusaaleynaya waxaa ka mid a ah qowlu bni maciin uu yihi xamaad bnu salamata xamaad acrafu bicaliy bni zayd min amaad min xamaad bni zayd xamaad bnu salama waa ka waa uga aqoon badnaa xamaad bnu zayd ou kaga aqoon badnaa axaadiidta cali bni zayd labada la tartansiinayo marka waxay tahay xamaad bnu salama iyo xamaad bnu zayd xamaad bnu salama uga aqoon badnaa yani wuxuu ka aqoon badan yahay xamaad bnu zayde axaadiidta cali bni zayd cali bni zayd bni judcaan wa qaala abu xaatim wuxuu yihi almascuudiyu afhamu bixadiidi cawn mascuudi waa ka fahm badan yahay axaadiidta cawn wayadkulu fi hadihi اlqariinati qariinadan waxaa soo gelaya man samica qofkii maqlay min araawi raawiga ka maqlay qabla اlاkhtilaaط raawiga ikhtilaaط baa ku dhacay nina qabla اlاkhtilaaط uu ka maqlay nina bacda اkhtilaadihi ama lamaba garanayo waqti uu ka maqlay ka noocaas oo kale a marka ninkii marka la ogaado ninkan mukhtalidkaa qabla ikhtilaatihi inuu ka maqlay xadiidkiisa waa la aqbalaa qariinada lagu rajaxayna waa ikhtisaas arrintaasuu la gooni noqday fayurajaxu waa la rajaxayaa jaanibuhu dhinaciisaa la rajaxayaa maxaa lagu rajaxayaa liikhtisaasihi la gaar noqoshada uu la gaar noqday bisamaaci minhu raawigan mukhtalidka inuu ka maqlay qabla tagayurihi tagayurka intuusa ku dhicin kaor waqad tafarada hadihi alqariinata qariinadan uuna la gooni noqday walamru sahlun wa min amhilatihi qowlu abi xaatim wa israaiilu israa-iil aqdamu samaacan xagga maqalka waa kaga horeeya kaga horeyn badan yahay min zuhayrin zuhayr waa kaga hormarsan yahay waa kaga horeeyaa fi abi isxaaq abi isxaaq marka laga warinayo uma dakara wuxuu sheegay ikhtilaaqa abi isxaaq yani qofka muqtalidka waa abu isxaaq isabiici cumr bnu cabdillahi alhamdaniy marka wuxuu leeyahay zuhayr ibnu caawiyat aljucfiy iyo israa'iil bnu yunusa bni abi isxaaq asabiiciy labadooda wuxuu leeyahay israa'iila samaac horreeyey oo yacni intuunan is abu isxaaq isku darmin isku dardarmin oo abu ayaa israa'iil oo wax ka maqlay maadaama samaaciisu qabla ikhtilaatihi ou dhacay isagaa waxaa ayaa la hormariyey zuhayr laga hormariyey ayib way dhici kartaa zuhayr inuu meelo kale ku horeeyo laakiin meeshaani biikhtisaasi hadihi alqariina lagu hormariyey ee ikhtilaadkuna waa waa waxyaabo aada wax loogu cileeyo raawiga mukhtalidkaa riwaayadiisa waxayna ka mid tahay cilmigan xadiidka diqada iyo dabdigii in aada looga shaqeeyo aada loo dabdiyey waxyaabaha ku tusaayo xataa culamaaulxadiid raawigu hadduu isku dardarmo ama ikhtilaad ku dhaco waqtiguu ku dhacay waa garanayeen intooda badan qofkaani ikhtilaadka sanadkaasuu ku dhacay bishaasuu ku dhacay hebel wuxuu usoo rixlaystay ou yimid haddana rixlaadkii waa la diiwaan gelina dalashadiiaa la diiwaan gelina dhimashadii baa la diiwaan geliyey ikhtilaadkii baa la diiwaan geliyey hadhow marka waxaa meeshaas ka soo baxaayo raawigaani waxaa la leeyahay marka uu magaaladan soo galayba ninkan mukhtalid uu ahay sanadkaasuu soo galay sanadkaasna ninkan ka hor oo ikhtilaad ku dhacay kuwa kalena marka qabla alikhtilaad dadkii ka wariyeen waa la yaqaanay oo fulaan aqdamu samaacan ayaa la leeyahay waqti horuu ka maqlay wahaa kada ah. qaarkoodna waxay samayn jireen markay ka dareemaan ikhtilaad dadkay ka celi jireen kaasoo kale waa badbaadaa marka bacd innaas marka ehelkooda waxay samey jireen ayagoo xadiidkiisa inuunan dayacmin ka fakarayo mar allaale markay ka dareemaan ikhtilaad dadka waa ka xiraayeen waa ka celinayeen ikhtilaadkaas marka kutub loo aadaaba jirta haddaad raawi mukhtalida iyo inaad fahamta rabto raawigan ka wariyey qabla alikhtilaad muu ka wariyey bacda alikhtilaad kutubtan taraajimta oo jarxiga iyo tacdiilka iyagoo ay qoraayaan haddana kutub takhriij iyo shuruuxda aimada iyadoo ay qoraayaan haddana meel madaan ahaa jirto oo laguba maleeyo meelaha madaanta oo ah waxaa ka mid a ah kutubta gaarka looga alifay mukhtaliqiinta waxaana ka mid a ah dadka wax ka alifay alxaafid alcalaa-i kitaabu lmukhtaliqiin ayuu leeyahay waa risaalo xoogaa iska kooban waxaa kaloo mukhtaliqiinta wax ka alifay ibnulkayaal lkayaal ashaafici isagana alkawaakib nayiraat risaalo la dhahu leeyahay xaggaas marka haddaad ka fiiriso wax badan baa yaad waa dhadhowaanaysaa waxbaad ka fahmaysaa ayb ikhtilaadku marka isagana marka nooc maadaama tarjiix bilikhtisaas uu soo gelaayo ama aliclaal yani bilikhtisaas soo gelaayo waa muhim marka qofka inuu wax ka ogaado marka cilmigii sidaas loogu dadaalay ninkaan aqoonin wuxuu u malaynaa in layska yiri un xadiidka oo dadka qaar waxay iska moodaan marar badanna waa sheegay axaadiidta nebiga qof walba inuu iska dhihi karo qaala rasuulullahi sal l l slam oo waxay ku leeyihin axaadiidtan yaa ku kalsoonaa karo wax in layskaga qoraa laga yaabaa haddii wax la samey kara adiga hadda waa kaas bal sameeya abu daawuud dhexgeli waa la in waxaan muqxam ay yihiin waa la fahma waa la keena bukhaari waa kaas maa wax la dhexgeliya waa la dhexgelin kara ilaa wixii sidaan habkan aan sheegayno ayaa looga shaqeeyey marka aslanba aafadu waxay tahay qofku wuxuunan aqooninu maa uu radina qof marka wuxuusan aqoonin radinaayo haddaad aragto waa dhiman yahay wax aadan tasawuri karin inaad iska radiso waa mustashriqiinta qaarkood waa qireen culimadii xadiidka siday u dadaaleen oo ay yacnii ugu ay ugu dadaaleen soo warinta iyo tadwiinka xadiidka waa u qireen ummad noocaas wax ud turaadkeeda u diiwaan gelisayna ma la soo helayo haddii la helayo hala keeno waa kan laa nasaarada walaa yahuudda walaa buudistaha walaa hinduuga waxaasoo dhan male maca dalika asalkooda carabta umma umiyay ahaayeen iyagoo saas ahay haddana waxoodu ay aada uga dabdi badan yihiin dadka kale waayo ilaahay baa maadaama waxyigiisii uu yahay allah ilaalinayo subxaanahu wa tacaala suluuku ljaadda waa qariinada afraad waay qaraa marka in la xifdisnaado hadda waxaan ka baxnay kahrat lcadad xifdiga oo xifdu kitaab iyo xifdu sadri ahaa ikhtisaas midda afaraad suluuku ljaadda leeyahay qariinadan marka waxuu ujeedaa wax waxaa jiro marka laba khilaafku waa laba jaanib jaanibna wuxuu waafaqsan yahay sida caadada ah dariiqada caadada ahoo qaalibka ahoo badanoo waafaqsan yahay jaanibka kalena ma waafaqsano oo dariiqadii la yaqaanay waa khilaafsan yahay waxaa la rajaxaa marka dariiqada caadada khilaafsan leanna ninkani caadada ma khilaafin ilaa bixifdina ou ku khilaafay ka kalena waxaa laga yaabaa suluukuljaadda inuu u qaaday ismoodsiin ismoodsiin inuu u qaado waa qariino muhiim ah waa qariinadan aad in u fiiriya wa huwa intiqaalu dihni raawi suluukuljaada markaa wax lagu cilaynaya waxaan u jeednaa buu leeyahay raawiga dihnigiisa iyo maskaxdiisu inay u guurto inay guurto ilaa isnaadin mashhuurin isnaad mashhuura inay u guurto ilaa kaasaa la bartay oo caan ah maxayna ugu guuraysaa wahaman ismood gef xaggiisa ka ahaaday bisababi takaruri wuruudihi calayhi waayo sidaan isnaadkan mashhuurka ah soo noqnoqodkiisaa batay afkiyaa bartay marka afku waa booba dihniga waa boobayaa bisababi takaruri wuruudihi calayhi wa huwa tacbiirun waa tacbiir istacmalahu jamaacatun ay isticmaaleen min alculamaa'i ka mid mida kabni xajar oo kale ayaa isticmaalay wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi tabica alcaadata laba wuxuu kala rajaxayaa laba jaanib oo khilaaf markaasuu le hebel caadadii buu raacay riwaayadiisa waa laga xoog badan yahay marka midda aan caadada waafaqina xoog badan leanna in caadada la khilaafo afka markaa boobi karo khilaafu lcaada waxay u baahan tahay qofkaasoo maskaxdiisa joogto oo ka fakarayo waxaan sameynana aduu hadda maalan daad dii la tusaaleeyo qur-aanka laftiisa markaad fiiriso xifdiga qur-aanka aayadahaani matalan shan aayadood oo sami isku ah afar aayadood hadday si ku socoto sida kale aayadda kalena wax yar ay khilaafsan tahay carabka waxaa usoo degdegaysa afarta oo afarta jaadada ahaa usoo degdegaysa carabka middii kale laakiin qofku markuu uu keenayo waa mar maskaxdiisu ay joogto waa ay la socoto suurad hebel inuu akrinaayo meel heblaaye inuu maraayo hadduu yacni haddii uu joogo yacni uu qur-aanka ku akrinaayo ogaal iyo meeshuu maraayo uu fahamsan yahay ma qaldamaayo laakiin haddii kaleo dihnigan joogin oo iska dareerinayo carabka meesha kale u aadayo xagga kale ayuu tafaada wahaakada marka haddii qofka yani shayga jaadadoo loo ma'luufka ah in lagu qaldamo waa dhacdaa laakiin shayga aan loo baranin qofku marka uu la imaanayo waa mar maskaxdiisu joogto oo uu ku talagalay inuu sidaas wax u sheego waana ziyaadatu xifdin wactinaa salaka aljaada marka wuxuu ka wada saas wa min tacaabiiri lmuxadisiina asaabiqiina muxadisiintii hore tacbiiradooda waxaa ka mid a ah qowl bn اlmadiniy uu yihi salaka almaxaja salaka almaxaja fulanu salaka almaxaja muxuu ujeedaa marka waa ku daciifina riwaayada kale ka xoog badan ama abu xaatimin faqad akthara min qowlihi wuxuu badiyey qowlkiisa lazima ariiq fulanu lazima ariiq dariiqii la yaqaano iska raacay wa qaala alxaakimu akhada ariiqa almajarati ayuu qaatay ayuu qaaday waalfarqu bayna alcibaaraati yasiiru dariiqii mar walba ay wax ku aroorayeen buu iska raacay farqiga marka cibaaraadkana waa iska fududya hal meelay u socdaan qaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yihi qowlu abi xaatim abi xaatim hadalkiisa mubaarakun mubaarak lazima ariiq dariiqi mashhuurka ah buu laazimay yacnii bihi wuxuu u jeedaa ana riwaayata haabit can anasin haabit bnu aslam ilbunani maxaa lagu yaqaanaa anas inuu ka wariyo taasuu iska raacay yacnii bihi ana riwaayata haabitin can anasin silsilatun waay waa silsilad macruufat mashhuurat tasbiqu ilayha alalsinatu walawhaamu carabka ayaa markaa u degdegaya carabyada iyo awhaamtu waa u degdegay xaggeeda fayaslukuhaa waxaa qaadaya marka man qalla xifduhu qofka xifdigiisu yaraaday bikhilaafi maa qaalahu xamaad bnu salama wuxuu yidhi faina fii isnaadihi waxaa ku jirta maa yustaqrab xamaad bnu salama markuu xadiidkan warinaya wax jaadada khilaafsan oo istiqraabaa ku jirta falaa yaxfaduhu ma xifdinaayo ilaa xaafidun unbaa xifdiyo falaa yaxfaduhu ma xifdiyo ilaa xaafidun unbaa xifdinaayo wa abu xaatimin abu xaatimna kahiira maa yucallilu laxaadiida waxaa badan intuu axaadiidta ku cilaynayo bimili hada kan oo kale wakadalika gayruhu min ala'imatina waa la mid sharxulcilalku saas ku yiri marka thaabit can anas waa jaadda xamaad bnu salama jaaddadaasuu ka wareegay oo wuxuu ka dhigay xadiidka thaabit can gayri anas marka haabit can gayri anas layskama keeni kara xifdi unbaa lagu keeni karaa marka riwaayadaasaa la rajaxay wa qaala aydan wuxuu yihi laa rayba shaki ma leh ana aladiina qaaluu fiihi kuwa yidhi can abi hurayrata jamaacatun xufaadun inay yihiin laakina alwahma wahmigu yasbiqu kahiira waa usoo degdegaa ilaa hada lisnaadi isnaadkan faina riwaayata saciidin almaqburiy can abi hurayrata ow can abiihi saciid waayo can abiihi can abi hurayrata silsilatu macruufaة waaye tasbiqu ilayha lalsun carabyadaa usoo degdego bikhilaafi riwaayati saciidi can abiihi can ibni wadiicata can salmaan ninkii marka wixii la yaqaanay qalbigiisu ou carabkiisa ounan usoo degdegin ee keenay maanta sanad aanba lagu sanad yar ku yar saciid ibn abi saciid almaqburi ku yar ninka la yimid kaasaa ka xifdi badan ninkii jaadada maray ayb fainahaa silsilatun gariibat waayo laa yaquuluhaa ma dhahayo ilaa xaafidun lahaa mutqinun xaafid marka mutqin a ah maaha ee tan lafteeda ogow a ku qaldamin mararka qaar mar walba iska sax maaha ee macnuhu waxay tahay nin hiqa ah oo xaafid ah hadduu sidaas la imaadahaa waa laga aqbalaa laakiin ninaan dalabulcilmi lagu aqoonin oo rexlo badan aan lagu aqoonin haddii sanadkii mashhuurka ahay la yaqaana xadiidkan uu ka tago oo sanad aan lagu aqoonin ou keensado kaas muxuu noqonaa sariqat lxadiid fulanun yasriqu lxadiid marka la leeyahay yani asaaniid qariib ou la imaanaa isagoon ahal u ahayn ma nin waxaan laguma yaqaano keliya waxuu rabaa in la yidhaha war ninkaani niyo dadka kale waxaysan haynin ayuu yaqaanaa in la kaas lagama aqbalayo jaadada ayuu khilaafay waa la rajaxay ninka laga aqbalayo waa nin warkiisa nin xaafid ah waan wa hada suluuku a wa hada suluuku suluugan iyo qaadidaani qismaani laba qeyb waay humaa labada qeyb suluukun liljaadati fi lmatni matniga sidii la yaqaanay jaadada in loo qaado wahuwa qaliilu waa yaryahay fain alasla fi laxaadiidi almarwiyati alrafcu asalka axaadiidta la wariyaa waa inay marfuuc tahay faidaa jaa-a hadduu yimaado tafsiilun kala saarid min bacdi hiqaati hiqaatka qaarkood ou ka yimaado birafci bacdihi qaarna ou rafciyo qaar yani rafcintiisa ou ku fasliyo wa waqfi bacdihi qaarna waqfintooda wa waqfi bacdihi alaakhar wa waqfi bacdihi اlaakhari xadiidka qaybtiisa kalena la yani waqfiyo fa ina faina kani qariinatun qariino waay calaa suluuki gayrihi qeyrkiis inuu qaaday liljaadati jaadada birafcihi kullihi uu ku qaaday yani wuxuu leeyahay suluukun liljaadati fi lmatni waa qeybka hore kani waa yaryahay yuri leanna asalka axaadiidta in nebiga loo kor yeelo asala haddii marka hiqaadka qaarkood uu ka imaado wax kala saarid xadiidkii qeybna waa rafciyey qeybna waa waqfiyo mudrajow ka dhigay waa qariino marka alaa tusayso calaa suluuki gayrihi liljaadati heyrkiis inuu jaadadii qaaday birafcihi kullihi qariinadaani marka kale tafsiilka waxay tusaysaa isaga heyrkiis heyrkiis yaa noqonaya kan aan wax kala saarin kan aan wax kala saarin inuu calaljaadda ou raacay marka haddii kan aan wax kala saarin ou jaaddadii qaaday kan wax kala saaray muxuu qaaday masoo dhuunsantihiin jidka calaa gayr iljaadda u qaaday kii rafciyey haddii la yidhi qari tafsiilku wuxuu tusaa raaficu jaadada inuu qaaday kan tafsiiliyeyna muxuu qaaday marka calaa gayri iljaadda u qaaday ayuhumaa yuqadam kee la hormarina calaa gayri iljaadda kan qaaday oo wax kala tafsiiliyey oo xadiidkii qeybna marfuuc ka dhigay qaybna ka dhigay mawquuf ayb waayahay wa min amhilatihi alcamaliyati waxaa ka miduu ah yihi qowl daara quطniy can xadiidi abilaxwas can cabdillaahi wa ibni mascuud can اnabiy sal l l anahu kana yakdubu ywma alkhamiisi qaa'ima yaqulu ya ayuha الnaas inama huma اthnataani alhuda wاlkalaam waasdaqu اlxadiidi kitaabu اllah waaxsanu lhadyi hadyu mxamedi sal ll ly slam washaru اlumuuri muxdathaatuha wakulu muxdathaةi bidca wakulu bidcati dalaala alxadii alxadiida bituulihi qaala wuxuu yidhi yarwiihi abuu isxaaqa xadiidkan warinaya wakhtulifa canhu abuu isxaaq marka laga warinaayo waa la kala baxay waa la ysku khilaafay farawaahu idriis alwdiy halkan cabdullahi bni idriis alwdi inuu yahaan malaynay cabdullahi bn idriis alwdiy wa muusa bnu cuqba iyo muusa bnu cuqba waxay xadiidkay wariyeen wa rafacaa way kor yeeleen nebigay u kor yeeleen alkhudbata kulahaa ila nabiy sal l slam khudbadoo dhan nebigay u kor yeeleen warawaahu shucbatu wa israa'iilu wa shariikunna way wariyeen min kalaami cabdillaahi cabdillahi bn mascuud hadalkiisa iyadoo ay tahay ilaa qowlahu marka laga reebo alaa unabi'ukum malcada huwa namiimatu waay intaas bis ayay marfuuc ka dhigeen inta kalena cabdullahi bnu mascuud waay fainahum rafacuuhu ila nabiy sal l slam iyaga marka waa kala qaadeen sowma aragti inta khudbadiina waxay ka dhigeen min kalaami ibni mascuud intan dambana kalaamka rasuulka sal l slam fainahum rafacuuhu ila nabiy sal l slam wakadalika qowluhu ina arajula la yasduqu xataa yuktaba sidiiqan waqowlu shucba iyo waman taabacahu ayaana wlaa bisawaabi limaada qowlu shucba muxuu wlaa bisawaab uu ku noqday calaa gayri ljaada waxbay kala laba qaanaday kala geliyeen waa kala sooceen kala soociddu marka xifdi unbay ku imaaneen iyo ogaan laakiin ninkan waxaa dhanba marka hal meel ka maray isagoo salaka salaka aljaadata ayuu qaaday laba suluukun liljaadati fi sanadi meeshaas marka mudrajku cilalku ka mid yahay matniga marka laga hadlaayo cilalku ka mid yahay mudraju walidaalika anwaacda cilalkaa lagu dara horena waa usoo sheegnay waana dhib badan yahay weliba waayo axaadii mutuunta kelimaad baa ku jiro mararka qaar xugun laga qaada karo culimmadu waa isku khilaafayaan waxaa laga yaabaa marka qaarna inay kelmadda mudrajka xugun ku dhisaan kuwana inay mudrajkaas ay yidhaahdaan waa mudraj waa min kalaami saxaabiyi ama min kalaami taabiciyi xujana ma aha kuwa kalena ay yidhahdaan maya mudraj maaha waa mut marfuuc xadiidkuu ka mid yahay waana la xujaysana xataa ahar marka fiqhi abu khilaaf fiqhi baa ka dhalanaya idraaj mudrajnimada marka xaggee laga feerinaa kutubaa loo alifay qofku marka marka uu baxti noocaasa uu xadiidka kasoo galo meeshuu aadi lahay waa inuu yaqaano khadiib kitaab laba uu leeyahy alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli mudarajaadku ka hadlayna wax badan buu marka qoraa kutubaha marka xadiidka duruqdiisa in la jamciyana waa muhiim marka khilaaf aada aragto xadiidkan inta warisay intiiba aad arki kartid riwaaya riwaayaadkiisaad feerina waqtiyadan dambe weliba waa la sahlay sidii waagii hore dhibka badnayd oo culimmada hore wax u fiiri jireen waxaa laga yaabaa si ka sahlan maanta inaan in loo fiiri karo waxaa laga yaabaa xadiidka yani markaad matnigiisa qorto ood u dirto maalan maktabadan electroniga aad u dirto shaamilada iyo waxa lamidka oo kale ugu yaraan waxaa laga yaabaa inuu kuu keeno inta meeloo lagu wariyey oo adigu aad kitaabada ha dhow aadid shaqadii marka xoogaa waa lasoo waa lasoo fududeeyey waxaa laga yaaba kutub alatraaf kutub ulatraaf haddaad fiiriso tuxfaha mizi oo kale xadiidku hadduu kutubu sita riwaayaad kale duwan oo uga yimid cala alaqali mizi wuxuu ku tusaa meel allaale meeshii kutubu sita riwaaya xadiidkan riwaayadiisa ay ku jirto kitaab fulaan bukhaari wuxuu ku wariyay intaasoo meel abu daawuud intaasoo meel meelihii baad aayar u tatabucaysa u raacraacay bal inaad hesha riwaayo kale soocaysa hadduu intaa kasii badan yahay marka inaad fiiriso waxaad leedahay eh, adraafta musnad axmed oo kale xadiidku hadduu musnadka meelo badan uga soo arooray kitaa atraafu lmusnad lilxaafid ibni xajar oo kale ad fiiri kartaa eh, sidoo kale masaaniiddii badnayd oo ibnu xajar eh, atraafteeda uu keenay iyada lafteeda sidoo kale saaxibu misbaax azajaaja Eh, itxaafu lkhiyara kitaabkiisa isaga laftiisa waa laga feerin karaa wahaakada busiri xaafid albusiri kitaabkiisa itxaafu lmaharaha ibnu xajar waa ku waa adraaf waa ka feeri kartaa masaaniidda iyo meelaha looga uga soo arooray oo kuu sheega marka waxaad moodaa wax badan waa la fududeeyey marka duruqdaas tatabucoodana waa laga fahmi karaa waa lagu arki karaa ayaan ujeedaa wixii mudrajo iyo wixii kale marka meeshaan marka waxaad ma aragtay marka mase ma dareentay xadiidku inuu u baahan yahay dilaac badan u baahan yahay shaqo badan marka uu qof kitaab xadiid akrinaayo waxaasoo kitaaba inuu fiirsho u baahan yahay kullamaa uu intaasoo kitaab fiiriya kullamaa macluumaad dhow inuu ka keenaa laga yaaba in allaale intii laga gaari karana ardaygu inuu ku dadaalo ama qofka wax akrina uu ku dadaalana waa fiicanta waqti uu geliyo siiyo suluukun liljaadati fi sanad midna waa marka sanadka in jaadada lagu qaado wahuwa algaalibu kanaa badan fainahu ida اkhtulifa calى qataadata maala haddii qataada laysku khilaafo fii xadiidihi farawaahu bacdu asxaabihi canhu qaar ay ka wariyaan asxaabtiisa ka mida ah, bisanadin gayri mashhuurin sanad aan mashhuur ousa ku ahayn wa aakharu kuwo kalena rawaahu canhu qataada uu kaga wariyey can anas lanna qataado horta raawiga uu aadka uga wariyay yaa waay waa anas bnu malik soo maha ninna anas ayuu kaga wariyey nina sanad aan mashhuur ahayn buu ku keenay fa ina jaaniba man rawaahu qofkii wariyey xadiidka bilwajhi اlakhiir wejka dambe yadcufu waa daciifa jaanibka dambe waa maxa waa anas markuu ka wariyey liannahu salaka cala aljaada lixtimaali an yakuuna wahima waxaa suuragala inuu wahmiyey bisababi shuhrati hada sanadi can qataada inuu wahmiyey sababtuna ay tahay sanadkan shuhradiisa darteed oo qataado xaggiisa uu kaga shuhroobay wa mithluhu waxaa la mida maa low rawaa hiqatun hiqa hadduu wariye can maalikna uu ka wariyey can naaficin can ibni cumar waayruhu iqada wagayruhu iqadaa kayrkiisna hadda iqa kayrkiis daciif lagama wado ninkaa iqada ninaan ahayn waa oo iska isaguna iqa yarwiihi bisanadin aakhara buu ku wariyey sanad kale aqala shuhratan ka shuhra yar walidalika amhilatun kahiiratun buu leeyahay lanna wagayruhuda haddaad u qaadato daciif daciif xadiidkiisee loogu cilaynaa iqaha minhaa waxaa ka mida maa rawaahu jariir bnu xazimin can haabit can anas radia allahu canhu marfuucan ida uqiimat الsalaatu falaa taqumuu xataa tarawnii darba calى hada اlxadiidi abulwaliid aلطayaalisiy abulwaliid aلطayaalisi xadiidkan waa tiray ayb waacalahu axmedu imaam axmedna waa cileeyey wاlbukhaariyu bukhaari wالtirmidiy wabu dawuud wاdaara quطniy waxay ku cileeyeen biana jariira waxajaajan الsawaaf kaanaa cinda haabitin اlbunaaniy ayay agtiisa ahaayeen faxadaa bihi xajaaju can yaxya bni abi kahiiri can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi saas marka ayaa lagu wariyey kaana cinda haabitin ilbunaaniy agtiisa ahay faxadaa bihi xajaajun ayaa marka ku xadiiday can yaxya bni abi kahiir can cabd llahi bni abi qataadata can abiihi fawahima jariirun marka jariir waa wahmiyey fadana wuxuu maleeyey ana alxadiida can haabit can anas wainamaa rawaa haabitun can anas wuxuu ka wariyey qaala kana nabiyu sal l slam ida uqiimat الsalaatu yatakalamu maca arajuli buu la hadlayo xataa yancasa bacdu اlqowm marka xadiid baa xadiid kala dhex galay maxaana sababta keentay jaadada la qaadayo whaabitun can anasin jaadatun waayo xaysu qaala alimaamu axmed fii riwaayati اlmaymuniy haa-ulaa'i shuyuukhu shuyuukhdan inamaa yalxaquuna can haabitin can anasin isnaadan carafuuhu inamaa yulxiq yani waxay haleelayaan can haabitin inamaa yulxiquuna can haabitin can anasin isnaadan carafuuhu bay haleeshiinayaan isnaad ay hore u yaqaaniin isnaadkay hore u yaqaaneenna waa maxay thaabit can anas wa min aqdami الnusuusi alatii ashaarat ilaa hadihi اlqariinati nusuusta qariinadan ishaartay kuwa ugu horreeyay waxaa ka mida qowlu yaxya alqaطaan kuntu waxaan ahaa buu yidhi idaa akhda'tu haddaan gafo qaala lii sufyaanu thawriy akhda'ta yaa yaxyaa waa gaftay buu idhihi jiray faxadata yowma can cubaydillahi bni cumar oo maalin xadiid ka sheegay sufyaanu thawri can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slm aladii yashrabu fi aaniyati dahabi walfida inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannam qaala yaxya bnu saciid wuxuu yihi faqultu waxaan idhi akhda'ta yaa abaa cabdillaahi maanta isagii baa sufyaan dhahayo waa gafta yani awal wuxuu leeyahay sufyaan markaan xadiid gafo wuxuu dhihi jiray akhda'ta isagii baa marka xadiid cubaydillaahi can naafic can ibni cumar markaasaa waxaan idhi akhda'ta yaa abaa cabdillaahi yaxya bnu saciid baa sufyaanu saa ku dhahaa sheekhiisa yani saasuu ku leeyahay haadaa ahwanu calayka kani marka adiga dushaada waa ku fudud yahay qaala wuxuu yidhi fakayfa huwa yaa yaxyaa sidee waaya xadiidku see yahay qaala wuxuu yihi faqultu waxaan idhi akhbaranaa cubaydullaahi bnu cumar can naaficin can zayd bni cabdillaahi bni cumara can umi salamata ana rasuula allahi sal ll ly slam xadiidkii ibnu cumar waaba ka gudubsan yahay xadiid umi salama naafic can ibni cumara cala ljaadda a kan jaaddadii ma aha faqaala lii wuxuu igu yidhi sadaqta yaa yaxyaa runaad sheegtay uu xasuusta wa min alamhilati waxaa ka mida aydan qowlu lxumaydiy xumeydi qowlkiisa uu yidhi cabdullahi bni zubayr alxumaydi waa qiila lisufyaan baa waxaa lagu yidhi ay bni cuyayna ina cabdaraxmaan bna mahdiy yaquulu ina sufyaana aswabu fi hada alxadiidi min maalik sufyaan baa kaga toosnaan badan xadiidka maalik sufyaan ibnu cuyayna waxaa lagu yidhi ina cabdiraxmaan ibna mahdiy yaquulu ina sufyaana aswabu fi hada alxadiidi min malik qaala qaala waxau yihi sufyaan wamaa yudriihi maxaa ogeysiiyey adraka safwaan safwaan ma soo gaaray qaaluu laa maya bay dheh laakinahu qaala wuxuu yidhi ina maalikan qaala maalik wuxuu yidhi can safwaan can caطaa ibni yasaar wa qaala sufyaanuna waxa uu yidhi can unaysata can umi saciidi binti mura can abiiha famin ayna jaءa bihada اlisnaad isnaadkan xaggou ka keenay marka faqaala sufyaanu wuxuu yidhi maa axsana maa qaal alla wuxuu yidhi wanaag badana low qaala lanaa hadduuna dhihi lahaa safwaanu can caطaaءi bni yasaar kana ahwana calayna min an najii'a bihada اlisnaad الshadiid waa nooga fududaa lahayd inaan isnaadkan adag la imaano yani marka isnaadkan adag xifdi unbuu ku yimid waynaan oo ah dhibka badan oo aan jaadada cala aljaadda aan waafaqsanayn waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa fii suluuki ljaaddati jaaddada qaaditaankeeda jamaacatun jamaaco inay qaadaan baa la arkaa can raawin waaxidin hal raawi oo ka warinayo kama qaala ibnu xajar warawaahu sufyaan bnu cuyayna wamuctamir bnu sulaymaan wa wamoxamed bnu cubeyd can cubayd llaahi bni cumar biisqaadihi wa kaanahum salaku ljaadata bay qaadeen marka lianna cubaydallaahi bna cumar macruufun biriwaayati can naaficin ayuu ku ayuu caan ku yahay mukhi mukthirun canhu yani cubaydullaahi can naafic waayo jaadadii intaan marka waxay ka tageen waxay ka tageen oy rideen naafic ayb oo ubayd cubaydullaahi can naafic baa jaadadu ay tahay in naafic la rido cala aljaada maaha wa min algariibi waxaa hunaa waxaa ka mida qowl bni xajar cinda xadiidin qaala bnu cabdilbar riwaayatu cabdilcaziiz khaطأun bayin liannahu low kaana hama cabdullahi bnu dinaar hadduu meesha ahaa lahay can ibni cumar maa rawaahu can abi saalixin aslan abu saalix maba ka wariyen jaadadu iska qaadi lahayo yacni inuu qaado calaa gayri iljaadda maxaa ku xambaari lahayo intahaa wa fii hada tacliili nadarun baa ku sugan uu yidhi ibnu xajar wama lmaanicu yaa diidaya an yakuuna lahu fiihi shaykhaan inuu laba sheekh leeyahayo abu saalixna uu sheekh u yahay heyrkiisna sidaan jaadada cabdullahi bnu dinaarna inuu ka wariyey waa labadaba inuu ka maqlay waa dhici karta nacam ayuu yidhi haddana gadaalu ka istidraakay aladii yajri calaa dariiqati ahli lxadiidi kay ku socdaan waxay tahay ana riwaayata cabdilcaziiz shaadatun inay tahay liannahu salaka aljaadda jaaddadii buu iska qaaday waman cadala canha qoladii qofkii ka leexday oo abu saalix meesha keenayna dalla calaa masiidi xifdihi xifdi dheeraaduu tusay fa kayfa yaquulu markaa intaas warkii ibnu xajar ku dhammaaday marka wuxuu leeyay fakayfa yaquulu sidou u dhahayaa biana fii tacliilihi nadaran wahuwa muwaafiqun isagoo waafaqsan liariiqati ahli lxadiidi ku waafaqaya uu yahay kamaa dakar wahuwa qad qaala fii mowdicin aakhara min kutubihi wuxuu ku yidhi waama almukhaalafatu wayanshau canha shuduudu wanakaaratu baa ka dhalato faidaa rawa adaabitu wasaduuqu shay-an hadduu wariyo farawaahu man huwa axfadu minhu ow akharu cadadanna bikhilaafi maa rawaa wixii uu wariyey wax khilaafsan bixaysu yatacadaru ljamcu in la jamciyaana ay mutacadir tahay calaa qawaacidi lmuxadisiina lagu jamciyo fahada shaadun waay waqad tashtadu lmukhaalafatu mukhaalafadu inay adkaataa la arkaa ow yadcufu lxifdu ama xifdigu ou daciifo fayuxkamu calaa maa yukhaalifu fiihi waxa khilaafsan loo xukumo bikownihi munkaran wa qaala aydan walawalu kan hore aqcadu ku qaacidanimada ku badan aqcadsan biariiqati lmuxadisiin hadalkan marka waa iska tacliiq oo ibnu xajar warkiisii hore unuu ku tacliiqinaya hadda baabkeenna aan hadda ku jirna gaar ahaan wax weyn kama quseyn wa qowluhu wamalmaanicu uu yidhina yujaabu canhu waxaa lagu jawaaba biqowli bni اlqayim wahadihi tajwiizaatu waxyaabahan jaa-isaadka noqon karo macquulka ah laa yaltafitu ilayha a'imat wa waatibaa'u cilalihi ma milicsadaan walahum dawqun bay leeyihiin dowq laa yaxuulu baynahu wa baynahum dowqaas oo aan yani ka uunan ka teedaynin iyaga iyo dhexdooda fiihi walahum dowqun ayay leeyihiin laa yaxuulu baynahu wa baynahum fiihi tajwiizaatu aynan kala teedaynin ee walixtimaalaatu iyaga iyo cilal ciladii garashadeeda tajwiizaadkan iyo waxaana dhici karo kana dhici karo dowqooda ayaa wuxuu keenayaa inaysan ka xijaabin way garanayaan marka cilalkii ayb wa min alqawaacid almutacalliqati qawaacidda marka ku xiran bihadihi اlqaacidati qaacidadan waxaa ka mida ah qowlu axmeda ahlu lmadiinati reer madiina idaa kana alxadiidu qalatan xadiidku hadduu qalad yahay yaquuluuna waxay dhahayaan ibnu lmunkadir can jaabir wa ahlu lbasratina yaquuluuna haabitun a wa biqowli lbulqiniy ayaa lagu radinaa buu yidhi walow fataxnaa baaba ta'wiilaati haddaan furno lan dafaca kathiiru min cilali اlxadiid wax badanoo cilalka xadiidka waa owdmi lahaayeen riixna lahayd wmin alqawaacid اlmutacalaqati bihadihi اlqaacidati qowl axmada ahlu اlmadinati ida kana alxadiidu halطan hadduu yahay yaquuluuna waxay dhahaan ibn اlmunkadir can jaabir waahlu lbasrati yaquuluuna haabitu can anas yuxiiluuna calayhim ayagay ku xaaleeyaan halkaas ayay u xawilaan lanna ibn اlmunkadir can jaabir waa jaadadii haabit can anasna waa cala ljadda wa qaala ayda wuxuu yidhi kaana bnu lmunkadir rajulan saalixan buu ahaa wa kaana yucrafu bijaabir baana lagu yaqaanay wa kaana yuxadidu can zaydi an yaziid araqaashiy farubamaa xadatha bishayi inuu xadiido mursalan fajacaluuhu marka can jaabirin inay ka dhigaan oo marka waxaa dhici karta ibnulmunkadir can yaziid can jaabir yaziidka inay meesha ka bixiyaan waqad akhara bnu cadiy wuxuu badiyey min qowlihi qowlkiisa uu leeyay ashala ashala calayhi ashalu calayhi yacni tanaa u fududaatay fii naqdihi naqdintiisuu ku badiyey liman salaka aljaadata qofkii qaaday fi lasaniidi min aruwaati waa isdilaax kale salaka aljaada waxaa la mida xaaladan ama kana u sahlanaaday hada sanadu ashalu calayhi korkiisuu ku fududaaday wa qaala abu xaatimin fii xadiidin ikhtulifa fiihi calaa hishaam bni curwa xadiid layskugu khilaafay hishaam korkiisa wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan ayb wuxuu yihi waqahay hishaama xadiidka la iskugu khilaafay ayb markaasuu wuxuu yihi hada alxadiidu xadiidkan afsada xadiida rawxi bni cubaadata ayuu halleeyey wabayana cilatahuna waa caddeeyey wahada صaxiixu kanaana صaxiix walaa yaxtamilu an yakuna can abiihi can caaishata can الnabiyi sal ly slamna ma aha yani hishaam ibn curwa can abiihi can caaisha waa cala ljaada waay soo maha sidaas suuragal maahan inuu noqdou leeyahay fayurwaa can yaxyaa can saciidin can caaishata xadiidkan laga warina walow kaana can abiihi oo curwa hadduu ka warin lahaa kaana ashla calayhi xifda yani wuxuu leeyahay taasaaba sahlanaan lahayd yani raawigii xadiidka ka dhigay hishaam can yaxyaa can saciidin can caa-ishata ninkii ka dhigay jaadadii u ka leexday soo maa maxaa u sahlanaa lahay hishaam ibnu curwa can abiihi can caaisha u sahlanaa lahay wuxuu u sahlanaa marka dheeldheel ugama leexanin waqad yurajixu alxufaadu inay rajaxaan baa la arkaa riwaayata man salaka aljaadata jaadada qofkii qaaday riwaayadiisa calaa riwaayati man ataa biisnaadin qariibin cagsiga wuxuu maanta dhan soo sheegaya jaadadii in la rajaxo oo laga rajaxo isnaadka qariibka ow taqilu riwaayatu bihi kamaa sayaأtii fii qariinati qaraabati sanad baabka soo socda ayuu ku imaan doonaa marka kaasayb qaala lbuaar kamaa qad tarajaxa ayb kamaa qad turajaxu hadihi اlqariinatu loo sida lagu rajaxayo qariinadaani cala alcadadi اlkahiiri liquwatiha cadadka faraha badan looga rajaxayo liquwatiha yani hadda waxaan soo marnay sowmaa cadad badan hadday jaadada xataa qaadaan ma la fiirinayo cadadka tiradiisa leanna qariinadaana xoog badan oo suluuku ljaadda inay tabi tasbiqu cala alalsun carabyada inay u degdegayso tanaa xoog badan qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yihi xadaanaa caasim bnu caliyin qaala xadaana bnu abi di'bin can saciidi can abi shurayx ana الnabiya sal l slama qaal wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin qiila man ya rasuula allah qaala aladi laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah taabacahu waxaa mutaabiciyey shabaabatu waa shabaabatu bnu sawaar waasad bnu muusa wa qaala xumayd bnu lswad wacuhmaana bni cumar waqaala xumayd bnu lswad wacuhmaanu bnu cumar wa abu bakr bnu cayaash wa shucayb bnu isxaaqna waxay dhaheen can ibni abi diibin can ilmaqburiyi can abi hurayra marka maxaan haynaa adoon hoos sii fiirinin balfahm xumayd iyo cuhmaan iyo abu bakr bnu cayaash iyo shucayb ibnu isxaaq cadad badan can ibni abi diibin can ilmaqburiyi can abi hureyray ka dhigeen caasim ibnu caliyinna oo uu mutaabiceeyey shabaaba iyo asad ibnu ibnu muusa iyaguna waxay ka dhigeen xadiidka ibnu abi diibin can saciidin can abi shureyh xadiid jaadada waafaqsan markaas maaha lanna saciid ibn abi saciidin almaqburi inuu ka wariyo abi hurayra cala aljaada waa abu shurayx inuu ka wariyana calaa gayri اljaada wacallaqa bnu xajar calaa dalika biqowlihi buu ku tacliiqiyey waidaa taqarara dalika falakharu culimada badanaa badankood qaaluu fiihi waxay ka yidhaahdeen can abi hurayratay dheheen fakaana yenbaqii waxaa habboonayd marka tarjiixahu way marka tarjiixooda badn badnida iyo waxyaabaha lamidkaan oo labada jaanib jaanibka badani can abi hurayra uu yidhi haddii marka jaanibkan badan saa ay yidhaahdeen waxay ahayd in iyaga la rajaxo wayu-ayiduhu waxaana xoojinaya ana raawiya idaa xadata hadduu raawigu xadiido fii beladihi beledkiisa dhexdiisa kaana atqana waa ku itqaannimo badan yahay waa sugid badan yahay limaa yuxadidu bihi fii xaali safarihi wuxuu xadiidaya walaakin caarada dalika laakiin tiro badnaanta cadadkaa waxaa caariday ana saciidan اlmaqburiy mashhuurun biriwaayati can abi hurayra qariinadaas saciid riwaayadii waxaa mashhuur inuu abu hurayra ka wariyaa aada mashhuur u ah hadday mashhuur noqotayna waa jaaddadii jaadadana keyrkeed in la rajaxaa xoog badan ayb marka cadadkan tirada badan waxaa loo rajixi waayey oo beledkiisu inuu raawiga ku xadiido ayaa ka badan inuu raawigu safar ku xadiido waxaasoo dhan dhinaca layska dhigay sababta waa maxay saciid can abi hurayra cala aljaada ayb faman qaala canhu marka qofkii ka yidhi can abi hurayrata salaka aljaadata buu qaaday fa kaanat maca man qaala canhu waxay ahaatay marka qofkii yidhi isagoo saciid ka warinaya can abi shurayx maciisa waxaa ahaatay ziyaadatu cilmin cilmi dheeraada laysat cinda alaakhariina kuwa kale aysan haynin wa ayضa faqad wujida macna alxadiidi baa la helay min riwaayati leyt baa laga helay can saciidin اlmaqburiy can abi shurayx mutaabacana waa la helay kama sayaأtii bacda baab fakanat fiihi marka meeshan waxaa ku sugan taqwiyatun xoojin liman ra'aa can ibni abi di'bin liman ra'aahu qofkii u arkay can ibni abi di'bin faqaala fiihi can abi shurayx yidhi wa maca dalika saa ay tahay oo riwaayadan abi shurayx xadiidku inuu leeyahay inay raajix tahay haddana saasoo ay tahay fasaniicu lbukhaariyi bukhaari saniiciisa wuxuu kee yaqtadii wuxuu keenayaa tasxiixa alwajhayni labada wejba asaga waa saxiixina wain kaanat alriwaayatu can abi shurayxin asaxa inkastoo riwaayada abi shurayx ay asaxnimo badan tahay marka khulaasadu waa maxay qariinadii cadadka iyo qariinadan hadday isku hor yimaadaan yaa la hormarinaa qariinadan ma la fahmay marka meeshaasna ashar waa ku dheeraada hadduu sii dheeraadana xoogaa dihniga kaliil u noqonaa laakiin uun in la fahmaa muhiimatan midaani marka waxay tahay qariino tiro badnaantooda xaggaa la yska dhigay maadaama dadkan tirada badan cala aljaadda ay ku socdaan calaa gayri aljaadda la rajaxay ayb wabikulli xaalin xaalad kastaba ay ahaato faina wuquuca alkhaطa'i khata dhicitaankiisa fi lasaaniidi اlmashhuurati inuu ku dhaco kaana bisababi suluuki اljaadati buu ayuu ku dhacayaa litacalluqihim ku dhegidda bidihni ruwaati uu ku dhagaayo dariiqadaas mashhuurka qalbigooda dihnigooda uu ku dhagaa khusuusan gaar ahaan miman khafa dabduhu qolada dabdigooda uu khafiifka noqday can ilmukiriina uu ka dadka aadka axaadiidta badan weliba wariyey ka warinaya dadka mukiriinta ardaydooda kuwa dabdigoodu khafiifka noqday fa fakayfa biducafaa'i seed u malaynaya idaa rawow canhum hadday ka wariyaan iyaga oo dadkii ducafadaa hadday jaadada ayagu qaadaan ka waran aab kasii daran tahay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih